bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin majliskan oo majliskii toddobaad ee majaalistulmarkii sharxa kooban ee kitaabka tacliim اlmutacalim lilimaam burhan islaam azarnuuji caleyh raxmat ullah habeenkana waa habeen sabti ah shanta bisha shacbaan kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waxaan ku soo jirnay fasalkii ku saabsanaa almuwaadama miyuu ahaa fii bidaayati sabqi waqadrihi wa tartiibihi casharka sida loo bilaabaa iyo sida laysugu xijini iyo meesha uu ku dhammaani ilaa nihaayada iyo tartiibtiisa ayaan soo jirnay fasalkaas caawa waxaan ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala waxukiya ana fakhr alislaami r sabandi jamaca qushuura albitiikhi almulqaati fii makaanin khaalin fa akalaha halkaas ayaa muxuu aha ka bilaabayna insha allahu tacala wa xukiya waxaa laga soo wariyey ana fakhra alislaami alarsabandi ninka la yidhaahdo jamaca inuu aruuri aruursaday qushuura albitiikhi qaraha qubkiisa inuu aruursaday fii makaanin khaalin meel bannaan ahna lagu daadiyey fa akalaha kadibna uu cunay weeyaan oo inuu ka dhowrsado ibni su-aashiisa darteed ayuu qub qale ayuu u cuna waa qub moos oo kale fara'atu kadibna waxa aragtay jaariyatun gabar shaqaale ah amaba addoon ayaa aragtay fa ahbarat waxay u sheegtay bidaalika arrinka isaga ah. ninkaas ninkaas fakhrulislaam xaaladiisa waxay u sheegtay mowlaaha sayidkeeda u sheegtay faاtakhada wuxuu u sameeyey lahu isaga dacwatun martiqaad ayu u sameeyey yeeritaan fadacahu ilaahi ugu yeehi marka martiqaadkaas dicwana waa la dhihi karaa falam yaqbal muusan aqbalin lihada arrinka asaga muusan aqbalin waa nin qub cunay qara oo baahi darteed u cunay martiqaadna loo sameeyo diiday inta iyada ah naftiisuu ilaashanaya weeyaan wahaakada sidaas yanbaqii waxaa haboon liaalibilcilmi qofka cilmiga an yakuuna inuu ahaado daa himatin han sare mid lah caaliyatin daa himatin han caaliyatin sare mid lah inuu noqdo weyaan laa yatmacu aan damcaynin fii amwaali nnaasi dadka xoolahooda aanan damcaynin qofka taalibcilmiga culimada ibni aadamka ilaah subxana wa tacala xoolaha u siiyey inuu hanqaltaaga ma ahan weyaan walaa tamudana caynayka ila maa matacna bihi aswaaja minhu qofka inuu taaga ma ahan weyaan hadduu gaal yahay amaba qof diinta alle ka fog yahayna min baabi owlaa weyaan xataa haduu mumin yahay oo daqaalo haysto waxba haddii aalib cilmi a tahay indhaha u taagan weyaan ama sheekhaa tahay weyaan qaala calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waa mawquuf tabcan ama aarkaas <clears throat> wuxuu yidhi iyaaka waxaad iska ilaalisaa iyo waamaca damaca iska ilaali weeyaan fa inahu damaca faqrun waa faqiirnimo xaadirun ee joogto ah weeyaan aar weyaan saxiix muxuu ah aar weeyaan oo saxiixa ah. ninka la sacd bin abi waqaas taala anu arda cinda abaraani ayuu ku soo arooray laakiin xadiid ahaan amaba marfuuc ahaan uma ansaxayo weeyaan walaa yaqbalu walaa yabkhalu kama bakhaylayo qofka aaliba cilmiga ah bimaa cindahu agtiis wixii ahaaday kuma bakhaylaya oo min almaali maalka ah bal yunfiqu wuu nafaqaynayaa calaa nafsihi naftiisa ku nafaqaynaya iyo wa calaa hayrihi hayrkii weyaan wixii ilaahay uu gacantiisa geliyo maalla yuusan ku dhegin naftiisana ha ku nafaqeyo naftiisa ha ka nooleeyo ciddi muxuu ahaa kale oo u baahanna ha ka nafaqeeyo w ha ka siiyo wa qaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam kaana waxaa weeyaan maan dul istaagin markaan barbaray kadib annaasu dadka kulluhum fi lfaqri xagga faqiirnimada ayay ku sugan yihiin kulluhum dhammaantood fi lfaqri faqiirnimo ay ku sugan yihiin maxay ugu sugnaadeen makhaafat alfaqri faqiirnimo ka carar ayaa faqiirnimo ku ridi weyaan iska dha marka wa kaanuu waxay aheen fi zamaani alawal zamanka hore kuwa barta alxirfata sancada ay baran jireen fuundinimada iyo sancada ay baran jireen uma intaa kadib ayatacalamuuna baran jireen alcilma cilmiga xataa laa yadmacuu si ay u damcin fii amwaali innaasi dadka maalkooda dadkii dalabat cilmiga hore waxay jireen intaa inaan dalab cilmiga bilaabin ayuu qofka fuundinimo iyo shaqo iyo waxbuu baranaya iyo sancu baranaya kadibna markuu sancada barta oo dinaad ku shaqaysta awoodi kara ayuu kadibna wuxuu samaynayaa in uu cilmiga bilaabo si dadka gacmooda wax ku jira uusan ugu baahnayn weyaan leanna qofkii suuragal ma ahan inuu muxuu ahaa cuna la jooga cilmigana wuxuu baahan yahay bulqu u bahan yah soo marnay lan tanalu cilma ila bisitatin dakaaun waxirsun waistibaaru wabulqatun weyaan wa kaana waxaa fi zamaani alawal cafwan wa fi lxikmati xikmad waxaa ku sugan man istagnaa qofkii hani ku noqdo oo ku maarmo bimaali nnaasi dadka maalkooda qofkii hani ku noqdo oo wuxuu hani ku yahay ood ku taagany ood ku dhisan yahay ay noqoto dadka xoolahooda iftaqara wuu faqiiraa weyaan sideedaba marka waxaad hani ku noqon karta wax ibni aadam gacantii ku jira maaha weyaan waalcaalimi qofka caalimkaa idaa kaana hadduu ahaado tamaacan mid damac badana ah laa yabqa lahu xurmat lcilmi cilmiga xurmadiisa uma baaqi noqonays weyaan marba iyo qofka caalimka amac uu ku jiro oo qofka kan wii gacantiis ku jiro saaw kanka uu ku jiro lagama yaaba inuu muxuu ahaa xurmadda cilmiga ay u baaqi noqoto walaa yaquulu mana ku dhawaaqi kara bilxaqi xaqna kuma dhawaaqi kara maxaa yeele qofka aad xaq u sheegi lahaa wuxuu ka damcaya waxbuu ka rabaa sida awgeed markuu ka gaabsanaya man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraara weyaan qofkii aan hananin quudkiisa oo ummad kale marti uga ah waxaa weyan qaraarkiisana gacan kuma haysto saas weyaan walihaadaa sida awgeed ayaa kaana wuxuu ahaaday yatacawadu mid alle ka magangala saaxibu sharci sharciga saaxiibkiisa calayhi الsalaatu wasalaam wayaquul wuxuu dhihi jiray acuudu biاllah alla weynaan ka magangelaya min amcin amc yudni qofku dhow ilaa acin inuu abicad ku noqdo amc ay mxuu ahaa abicad ku gaarsiiyo lafdi aanu ma ansaxayo laakin fi saxiixi muslim min xadiid zayd bn arqam radi allahu taala arda marfuucan ayaa nabigeena calayhi salat slam ducadiis waxaa ka mid aha inuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustujaabu laha saasuu nabigeen ilahay ka baryay subxana wataala rabbigo waxaan kaa magangalayaa duca aanan cilmi aanan wax tarin oo nafcin ahayn tan qalbi aanan khushuucan khushuucin oo mawcido kasto iyo wax kastoo soo mara khushuuc lahayn iyo naf aanan dhargin marka nafta aan dhargin waa tan waxaa wey min yudni ilaa amcin waa nafta aan dhargaynin weeyaan xadiidkaa saxiixa marka booskiisa geli wayanbaqii waxaa haboon qofka aalibcilmi waxaa u haboon anlaa yarjuu inaasan rajaynin ilaa min allahi tacala alla weyne waxaana wax inuusan ka rajaynin subxaana wa tacaala walaa yakhaafa uusan ka baqin ila minhu ay min allahi tacala alla weyne waxaanahan uusan ka baqin khawfka laga hadla marka khawfka waa laba qaybood khawf mxuu ahaa aabiici qofki inuu libaax ka bao inuu baabuur taraa inuu ka bao inuu tuug ka bao abad inuu ka bao khawf abiiciya la yihahda ibni aadamka waa ka samaysan yihiin qofka lagu dambaaw iyo waxba kuma gaaraay weyaan laakiin khawfka khatarta ah oo mararka qaar laga yaaba inuu qofka xataa shirki gaarsiiyo kana muu isixraan kana muusaa yeela kana muu igamaa wamaa ilaa dalika khowfkaas noocaasa oo siriga ah, oo ilaahay subxana wa taala goonida uu leeyahay duriga nafciga siriga ah amaba waxaa weeyaan uusan awoodin ila allah mooyane inuu qof kale u tiiriyo taa qofka khatarta u ku geli <clears throat> wayanbaqii waxaa haboon anlaa yarjuu inaasan rajaynin ilaa min allah alla weyne xaggii mooyane walaa yakhaafu uusan ka minhu isaga xaggiisa mooyane wayudhiru wayadharu dalika arrinkaa wuxuu ku cadaadaa bimujaawasati xaddi sharci sharciga xadkiisa gudbitaankeeda ayuu ku cadaadaa iyo wacadamiha inuusan gudbin yacni inaad qofka alla keligii ka baqa ood alla keligii rajayna inuusan alla keligii ka baqayni keligiin rajaynayna waxaa lagu garan karaa xadka sharciga inaad dhaafiso khawfka xad ayuu leeyahay rajadana xad ayay leedahay ilaahay subxana wa tacaala meeqaybu goonu leeyahay ibni aadamkana waxaad muxuu aha ka rajayn karta ayaa jiro nacam laakiin tan allah xadkaas waa inaad muxuu ahaa aadan gaarin qofka haddii marka xadkii biniaadanka aad ka bixiso rajada iyo khawfka oo abiiciga intaad ka bixiso aad sirka aha alka aad gaarto marka marka inkaarta dhacaysa wey xaalada ay halaabayso <clears throat> wayadharu dalika arrinkaa wuxuu ku cadaada bimujaawasati xadi sharci sharciga xadkiisa gudbitaankiisa iyo wacadamiha gudbidla-aantiisa ama gudbidla-aanteeda faman casa allaha alweyne qofku casiy tacala khawfan isagoo ka min almakhluuqi makhluuqa isagoo ka baqay alla ku faqad khaafa wuxuu ka baqay hayr allahi tacala alla waxaana ayuu ka marka hadii aad ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi u xaaraan yeelay aad ugu dhacda adoo bini aadan ka baqi markaas xaaladaada khatar weyaan waidaa lam yacsi faidaa lam yacsi haduusan ku casin allah alla weyne tacaala korahay likhawfi makhluuqi makhluuq baqitaan uu ka baqa oo waraaqaba uu dhowra yarxamuk allah waraaqaba uu dhowra xuduudaas sharciga xuduudiisa falam yakhaf kamusan baqin ayr allah alla waxanin kama baqin markaa weyaan bal inuu ka baq iska daaya khaafa allaha tacala alla weyne ayuu ka baqay wakada sidaasoo kale fii jaanib raja rajadana waa saasoo kale weyaan waayahay wayanbaii waxaa haboon liaalib cilmi qofka aalibcilmiga waxaa u haboon an yacudda inuu diyaarsado oo wayuqadira uu qadaro linafsihi naftiisa taqdiiran qadar waa inuu mxuu ahaa meel dhigto weyaan uu yidhahda hal bog laba bog shan bog tobanbod wama ilaa dalika waa inuu qadar samaysto wayanbaqii waxaa haboon liaalibicilmi qofka aalibcilmiga an yuqadira yacuda inuu diyaariyo uu diyaarsado oo yuqadira uu qadaro linafsihi naftiis uu qadara uu qondeeya taqdiiran qondayn fi tikraari kucilcishiga aad ku celshan casharka casharka aad ku celshanayso waa inaad tirahdo aniga waxaan ku celinaya casharkan boqol jeer sidoo kale waxaa weeyaan intaasoo waraaq ayaan ku ceshanaya qadarka iyo zamanka labadaba waa inaad marka aad mxuuha samayso waqti fa inahu maxaa yeelay laa yastaqiru ma sugnaa fa inahu isaga laa yastaqiru ma sugnaado qalbuhu qalbigiisa xataa yabluqa ilaa uu ka gaara dalika almablaq meesha ayada marka waa inuu qadar samaysto qadarka isaga adoon gaarin qalbigaad uusan xasilaynin tusaale ahaan waxaa tihi aniga kitaabkan tacliim almutacalim ariiq tacalum waxaan ku baranayaa waxaan maalin cashirkiima marayaa toban amaba labaatan jeeran mari qoondahaas ayaad mxuua naftaada la gashay amaba shardigaas naftaada la gashay marka naftaada waa inay xasilin oo ynan sugnaanin ilaa aad jeer ama tobanka jeer ood naftaada kula ballantay aad ka marta weyaan haddii kale cilmigaada wuxuu noqonayaa cilmu cilmi aanan sugnaan ayuu noqonaya weyaan wayanbaqii waxaa haboon an yukarira inuu ku celceshado sabqa alamsi shali cashirkiisii hamsa maraatin toddoba jeer eh, shan jeer weyaan hamsa maraatin shan jeer inuu ku celiya casharka shali aan soo marnay markii maanta la jooga beri weyaan tusaala cashirkii aan soo marnay jimcada ahaa amaba eh, ka horreeyey kii aan khamiista soo marnay waa in jimcihii shan jeer qofka maro waaya wa sabqa alyowmi maanta oo sabti ahna ama caa sabti ahna cashirkiisa eh, wa sabqa alyowmi alladii qabla ams cafwan aan ku noqono marka wayanbaqii waxaa haboon an yukarira inuu ku celceliyo ardayga saba amsi hali cashirkiisa hamsa maraatin shan jeer wa sabqa alyowmi maalinta cashirkiisa ama cashirkeeda alladii maalinkaasoo qabla amsi shalay ka horreeyey daraad cashirka ahaana waa inuu qof ku celeliyo arbaca maraatin afar jeer wasabqa aladii qablahu casharka kasii horreyey daraad tii kasii horraysay casharka ahaan saddex jeer waladii qablahu tii kasii horreyna laba jeer itnayn weyaan waladii qablahu kii kasii horreeyey waaxidan hal jeer fa haada ugu yeeritaan badan ama ugu haboonaan badan ila alxifdi qofka inuu xifdiyo macnaha hadalkaa muxuu yahay maanta cashir ayaad qaadatay cashirka berri marka shan jeer waa inaad marto tikraarkaas weliba xifdiga marka waa marka xifdiga laga hadla la socda marka annaga dariiqadeena caadiga oo liska mee muxuu ahaatan boqolaal jeer n baata laga yaaba laakiin wuxuu ka hadlaya waxaan soo marnay horaan waad ogsoontihiin qofka inuu ku xifdiyo halkii sadar ama labadii sadar ama saddexdii sadar waa inuu laba jeer ku xifdiyo haddii aad naftiisa baro inuu toban jeer ku xifdiyana saasuu ayuu la qabsanaya qabatima aan soo marnay soomahin marka waxaa laga hadlaa cilcilinta laguu sheegi waa xifdigaada min xifdika maanta cashirka aad marta berri waa inaad shan ku celiso xifdigaad kaga celiso kii ka horreyna waa inaad maalinta mxuu ka dambaysa afar jeer wahaakada saas ku wada weyaan saasuu kala jeeda na maalinta ayada marka waxaad samaynaysaa cashirka shali shan jeeraad mari kii daraad waxaad maraysaa afar jeer kii ka horrey saddex jeeraad maraysaa kii ka soo horrey laba jeeraad maraysaa kii ka horrey hal jeeraad maraysaa oo xifdigaadaad ka maraysaa weyaan saasuu kala jeeda halkaas maalin ayaa intaas soo maritaan oo xifdi ayaad maraysaa alaa yctaada waa inuusan caado ka yeelinin almukhaafatata hoos udhigasho udhigitaan fi tikraari casharka markaad ku celinayso ood muraajaco ku wado xifdiga aad korka aad ka ahrinayso inaadan mxuu ah hoos udhiganin ood caado ka dhiganin caado inaadan ka dhiganin weyaan lidalika waxaa jirta qaacida qaacidada maxay tahay alqaacida taquul alqaacida annaafica fi اlxifdi rafcu الsawt wa fi اlfahmi khafd الsawt qaacidada maxay tahay haddii aad wax xifdinayso oo hadda aad hurjoogtaad waxaan xifdi ku wado cod kor u qaad kor u qaad weeyaan ynbaii liaalib اcilmi an yacuda wayuqadira ynbaii liaalib اcilmi an yucida hakada saas inaad kor ugu ahriso weyaan wa fi lfahmi markaad inaad waxaan fahamta rabtana khafd الsawt cawdka inaad hoos u dhigata marka saa eego haddii aad wax xifdinayso kor u qayli kor dhawa waay laakiin haddii aad wax aad fahmi rabto indhaha iyo faruryaha dhaqdhaqaajintooda hadhaafinin weyaan fahamka aad iyo aad saasaa ugu fiican wayanbaqii waxaa haboon an laa yactaada inuusan caado ka dhiginin almukhaafata toosu dhigitaan fi tikraari cashirka o ceshigiisa weyaan lianna darsa darsiga maxaa yeelay iwatikraara koclceshiga yanbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaada biquwatin xoog wanashaain firfirconi walaa yajhar waa inuusan kor u qaadin jahran kor u aad u badan waay oo d cirka eh, aadan ku talin oo si tartiib si dhexdhexaada ah aad ku wada weyaan walaa yajhada waa inuusan dhibaataynin usan daalinin nafsahu naftiisa kor qaataanka usan ku daalinin weyaan kalaa yanqaica si uusan ugu go-in can tikraari kuceshiga haddii aad codka kor qaado ood qayliso od qaylis waad daalaysaa marka dambe waad dhexaysaa naftaada saha <clears throat> fa khayru lumuuri arrimaha kan ugu khayrka badan awsatuhaa tan ugu dhexdhexaadsan weyaan xitaa qur iyo salaadii nabigeena sal allahu alay waslem waa tii lagu yidhi walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtaqi bayna dalika sabiila marka markaad qur-aanka ahrinayso salaadda ku jirta waxaa weyan kor ha u qaadin hoosna ha u dhigin dhexdhexaad ka dhiga waa tii lagu yidhi nabigeena sala allahu alayh ali waslem xukiya waxaa laga soo wariyey ana abaa yuusuf abaa yuusuf ninka abaa yuusuf la yihahdo ama abu yuusuf oo saaxiib abi xaniifa weyaane kaana wuxuu ahaaday yudaakiru lfiqa fiqhiga mid waxaa weeyaan la marsado kaana waaa yudakiru iqa fiqiga mid la marsado oo kula cishta ayuu ahaa maca alfuqahaai fuqahada biquwatin si awood badan iyo wanashaain weliba firfircoon ay ku jirta markii fuqahada ay si yimaadaan oo cashirka la wada marsana oo munaadarada iyo mubaaxatada iyo mudaakarada ay socota kor ayuu qaadi jiray abu yuusuf raximah llah raxmatan waasica markaasaa wa kaana wuxuu ahaaday siduu sadigi yatacajabu mid la yaaba fii amri amarkiisu la yaabi jiray wayaquul wuxuu dhihi jiray ana aniga aclamu waxaan ogsoonahay annahu abuu yuusuf jaa'icun inuu baahan yahay uusan cunno cunin mudda mudda khamsata iyaamin shan maalmood wamaca daalika iyadoo arrintaa lala qaba inahu isaga yunaadiru munaadaro ayuu samaynayaa iyo dad cilmiyeed maca alquwati awood iyo wanashaati firfircooni shan maalmood cunno wax u tarta oo dheefla muusan cunin dabcan shan maalmood inuusan afka wax gelin maaha laakiin cunno hadda tayalaho dheefla wax muusan cunin weyaan nin gabadhiisi qabay amaba walaashii qabay ayaa hadalkaa ku hadlay weyaan marka xitaa haddii aad xaaladaada iska liidan inaad firfircoon iska doonto weyaan wain tusibka khasaasatun fatajamuli <clears throat> wain tusibka khasaasatan walaa khasaasatun khasaasatan walaa khasaasatan <laughs> wayanbagii waxaa haboon allaa yakuuna inuusan ahaanin ayib liaalib اlcilmi qofka aalib cilmiga fatratun ka go-itaan cilmiga laga go kitaabka laga go iyo wataxayirun iiraab iyo isbaraanberid fa iyada oo cilmiga laga go aafatun aafo weyaan kitaabka hanaad bilowday kow aad ka goode aafo kaaga horreysa ma arka balaayo qof ugu horreysa cashir intuu bilaabo kadibna dhex ugu taga adduunka lama arka weyaan aalibcilmiga mufsidka ugu daran wataa iyada weyaan inkaara ku dhici kitaabkaanu bilaabayaa kadibna markuu bartama mar ayuu yeladaali bal soo yeeshaah iyo hebelaan soo yaro booqan iyo intaan aadi waxbaa ku dhici gab maka go-ay ku kalaa bilaawmi wuu la bilaabanaya haddana sidii ugu gooy mid kalaa bilaawmi marka weligiis intuu noolya abada alaabidiin saasubuu ku jiri marka saasuu cumriga ku dhamaysanad ku gaboobaya abadan fidna ka weyn lama arko wayanbaqii waxaa haboon allah yakuuna insuna weliba nairobi dee aad bay kuu caawiniyo roobkiia mararkaa iska day wadaad kitaabka akhrinaya iska gambini waxaa kada wamaa ilaa daalika arrimika la kuu soo boodi marka hawsha aad bay ku caawinaysaa inaad hawsha ya ku dhacda marka qofku inuu ka taxadiro weyaan lidalika dadkeen waxay dhihi jireen qofka macalinka ah janaaze matagay dhihi jireen haaye ahaan qofka macalinka ah xitaa janaaze qabri matagay dhihi jireen yani haaye in casharka inuu go-o laga carro tabcan waa la tegi waana wuxuu ahaa waad garanaysaan eh, xaaladeeda farda kifaa'i inay tahay weliba dee ay mararka qaarna ay farda qofka ku noqonayso shaksiga haddii cid kale oo qumi karta aynay jirin marka waxaan kala jeedaa laakiin maca dalika qaaye ahaan qofka cashirka inuusan goyn awgeed ayaa halkaas dhihi jiray qofka macalinka waxay dhihi jireen qof muxuu ahaa qof dhintay ma booqdo wayanbaqii waxaa haboon allaa yakuuna inay u sugnaan liaalib ilmi qof taalib cilmiga fatratun ka go'itaan cilmiga laga go'o amaba loo gembiyo iyo wataxayurun isbaraanbaritaan fa inaha iyada aafatun aafo weyaan wa kaana wuxuu ahad ustaaduna ustaaduna sheekh alislaam burhaan iddiin yaquulu mid yidhahda inamaa in kale ma ahane alabtu waxaan kaga hormaray oon qaalib kaga noqday shurakaai raggii cilmiga ila wadaagay oo wax ila baran jiray bianii aniga lam yaqac lii ima dhicin oo ima mxua iguma qumin alfatra ka go'itaan iyo waliiraab isbaranbaritaan fi taxsiili cilmiga markaan soo aruursanayo cilmiga aan baranay weliga iguma dhicin cilmiga inaan ka kala go'a oo kitaab socda aan mxua ka go'a iguma dhicin amaba aan mxua muddo cilmiga moogaada iguma dhicin inaan isbaraanbaro oo kankubood kankubood aan sameeyan iguma dhicin weyaan waxay wax toosan ahaayeen wa wuxuu ahaday yuxkaa wa wuxuu ahaaday yaxkii sooma wa wuxuu ahaday yaxkii mid ka soo xikaaye ka soo wariyo wa wuxuu ahaaday ninka la yidhaahdo burhaan iddiin mid ka sheega can sheekhi can sheekhi alislaam alisbijabi sheekhaas magacy waxay leeyihin cajam dhammaantood mogta isaga cajam ah sheekha marka ragga kalena waa caajim weyan intooda badan culamadiis waa caajim wa kaana wuxuu axkam mid ka warama can sheekh اlislaam alsbijaabi annahu isaga waqaca lahu ina u dhacday ay ku quntay fii taxsiilihi markuu waxba cilmiga aruursanayo cilmiga soo xambaarayay iyo watacalum marka cilmiga baranayay fatratun zaban iyo kalago inatay cashrata sana toban iyo laba sana biinqilaabi اlmulki oo biinqilaabi lmeliki boqorkii oo la inqilaabay boqorkii iyo madaxweynihii xilligaas isaga ay isku meel joogeen amaba maamul ku haya ayaa la inqilaabay haddii inqilaab u dhac marka mahadhici isbaraamber iyo culimadii oo kale cararta iyo wax dhinta iyo wax la dila iyo wax muxuu aha la booba iyo waa taqaanante fawdada had soomali ka dhacday oo kale ka dhici soomaali fawdada ka jirtay jaamacadihii ragga dhigan jiray aawe aawey xirti aw meel wixii ayaga kale marka ay dhacday wakharaja kadibna wuxuu la baxay sheekh اlislaam alsbijaabi maca shariikii wadaygiisii iyo saaxiibkii ayuu la baxay oo cilmiga la barnay xilowgii la jiray fi lmunaadarati cilmiga inay mxua wada dhigtaan oo ay ku wada dood cilmiyaad sameeyaan cilmiga isla raacdaan walam yatruka almunaadarata isla raacshadii kama ayna tegin wa kaana nacam wa kaana ma maa idin qoran ninka wadalla ma qoran marka wa kaana dhaha marka ama wadalla waxay labadooda ahaadeen amaba waa isku mid dalla iyo kaana waa isku mid yajlisaani kugu fadhiisto fi lmunaadarati cilmi baaritaan iyo isla raacasha kula yowmin maalin la arka walam yatruka kama ayna tegin aljuluusa inay fadhiistaan lilmunaadarati isla raacashada itnatay cashara sanatan toban iyo labadaa sano oo dalka u qasnaa labadoodii ayaan kala tegin wax isla raacanay weyaan fasaara wuxuu ahaaday marka shariikuhu shariigiisii ninka saaxiibkiisa xerowga la wuxuu ahaaday sheekh alislaam sheekh alislaam ayuu noqday lishaaficiyiin niminka shaaficiyadaha ayuu sheekh lislaam u noqday isna muxuu yahay ninka asaga muxuu yahay sheekh lislaam isna lianaabila eh, axnaaf xanafiyada ilan sheekha raggiisa culimada shuyuukhdiisa waa axnaaf marka isna sheekh alislaam alisbiijaabi weeyaan kana sheekh alislaam lishaaficiyu noqday yani heerkaas waxay ku gaareen cilmigii kama ayna goyn inta waxay iska dhowrayeen taba in labadaa sana ilaa ay ka degaysay cilmiga inay ka go-aan weeyaan huwa isagana ninka isaga ah, sheekh اlislaam eh, ka noqday kaana wuxuu shaaficiyan shaafici ayuu ahaa wa kaana wuxuu ustaaduna asheikh اlqaadi alimaam fakhr islaam qaadi khan yaquulu mid yihah intaba waa mxuu iyo alqaabti iyo ammaantiisi weeyaan ynbaqii yaquulu mid yihah ayuu ahaa yanbaqii waxaa haboon lilmutafaqihati dadka fiqiga bartaan ama qofka faqiga barto mutafaqih ma idin qoran mutaaqiha mutafaqih ma idin qoran mutafaqihati ayaa ii qoran ma idin qoran mutafaqihadana waa la dhahaa labadaba lilmutafaqihi aw almutafaqihati an yaxfada inuu xifdiyo nuskhatan matni nushadan bimacnaa matni weeyaan waaxidatan ee keliah min nusakh ilfiqi fiqiga mutuntiisa ka mid ah daa'iman weligii fayataysar lahu waxaa u suuragala bada dalia arinka mxuaha bacda dalika markaa kadib ama arrinkaa kadib xifd maa samica wax alle wuxuu maqla inuu xifdiyo oo min alfiqi fiqi ka mid weyaan yacni wuxuu leeyahay waana ariiqa mutabaca in qofka aalibi cilmigaa ah hal kitaab oo fiqiga ah inuu xifdiyo tusaale ahaan annaga kitaabka uu haboon in hadda la xifdiyo oo kitaabka yar ah taqriiban oo hadda urtadi uu xifdin kara waa kitaabka matniga abishujaaca alkaaya wataqriib matnigaas alqaadi abushjaac raximah ullah matniga isaga qofka inuu xifdiyo safiinaha tabcan in la xifdiyo ayaa ka fudud laakiin safiinaha ishkaalkiis waxaa weeyaan shaamil ma ahan abwaabtii oo dhan shaamilkuma ahan oo abwaab alcibaadaadka mar haddii laga baxa wax weynood ka faa'iidi badan ma lahan waa muxuu intaasum salaaddii iyo soonkii iyo weliba salaada un ay u badan tahay ayaa iyo tahaarada iyo baabkaasa u xoog badan inkastoo jawaanid kale uu tataaban marka waxaan kala jeedaa kitaab marka shaamil ah oo sida matn abishjaac oo kale matlaqaad taqiib qofka inuu xifdiyo sida faatixadii daa'imanna xifdigiisu gacanta ku haya kitaab kastoo marka aad marto ama ha yaraad ama ha weynaada madhab kasta ahaado waxaa noqonayaa uun meelo yaro on kaaba banaanid unbu kuu buuxinaya lakiin asalkii waa ku taaganta meel yaroo kaa banbanaanayd iyo masaail yaroo kaa maqnayd unbu kuu buuxinaya marka lidalika hal matn in la xifdiyo qofka cilmigiis wuxuu ka dhigaya cilmi haabit ah oo muashal oo dubdhexaad adag lah weyaan had gurigaan masjidkaan ku sugannahay tiirashaanu ku taagan yahay tiirashaanu ku taagan yahay marka saas oo kale weyaan cilmiga fiqiga iyo cilmi kastaba matn in laga xifdiyo waa waxyaabaha culimada weligood ay ku taliyaan weyaan sheekhana uu ka mid noqday caleyh raxmat ullah intaa waxaa ku idlaaday marka fasalkii faslun fi tawakali cala allah faslun hada fasil fasl weyaan fi tawakul alla ula tal saarta fasla u faslyahay tawakul maxaa la yihahda marka ma huwa tawakul tawakul waxaa la yidhaha kelimo yaroo kooban waa altawakul huwa ictimaad اlcabdi cala اllah ictimaad اlcabdi cala اllah addoonka alla inuu cuskado subxaanah wa tacaala waa hal jaanib marka alla subxaanah wa tacaala inaad wax alla wixii adduun iyo diin iyo aakhiro yacni wax alla wax addoonaysa oo maqsuuda inaad alla u tala saarto subxana wa tacala od alla cuskato waa qodob koobaad shaqiga labaadna waxaa weeyaan wa idhaaru cajzihi lahu inaad adi caajis tahay ood wax tabar ah laa xawla laka walaa quwata inaad xeelad iyo awood toora lahayna waa inaad ilaahay qalbiga ugu wa tacaala marka wax walba saa u tala saarani adna waxaad alla suu dhegaysaa subxana wa tacala daa'iman wa abadan biqalbika inaad caajistahood waxba gacan ku haynin ictimaadu alcabdi calى اllahi caزa wajala waidhaaru cajzihi lahu laysa liayrihi lahu intaas wey twaklku marka naam faslu fi اtawakul uma intaa kadib laabudda waxaa laga maarmaan liaalib اcilmi qofka aalib cilmiga min اtawakuli inuu tala saarta fii alab اcilmi cilmiga alabkiisa oo cilmiga ad dalbaysa ilahay barta ilaahayow adaan ku tala saartay awood meli wax ma xifdin karo wax ma qaban karo wax ma fahmi karo muxuu ahaa xeelad aan gacan ku hayo lama arko tan labaadna caajiz baan ahay miskiin caajislow ayaan waxba aan gacan ku hayn intaa marka qalbigaada ay ku sugnaato ay ku weynaato dadaallo aad la imaado laa shaka rabbigan subxana wa tacala abwaab aadan filaynu kuu furaya uma intaa kadib laabud waxaa laga maarmaan lialimi qof taalibcilmiga min atawakuli inuu tarsaarto fii alabi cilmi cilmiga alabkiisa walaa yahtama uusan ka murgin liamri risqi risqiga amarkiisa uusan murugoyn iska saarin walaa yushqila qalbahu qalbigiisa ku mashhuulin bidalika arrinka isaga ragga hadda shanta maalmood baahida haysay muxuu ahaa munaadarada samayna waad arkayseen weyaan ruwiya ama rawa wuxuu wariyey abu xaniifata raximah اllah ama raxmat اllahi calayh can cabdillahi bn xasani azabidi wuxuu ka wariyey saaxibi rasul lah sal slm man tafaqaha qofkii fahmo fii diin اllah diinta alle qofka fahma kafaahu llah alla weyne subxaana wa tacaala ayaa ka kaafiyey hamahu hamigiisa warasaqa wuxuu ka arsuqaa rabbigeed min xayu meel yaa laa yaxtasiba uusan ka filanaynin sanad ahaan uma ansaxaya laakiin aayad qur-aan a ku taagan waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbu meel kale faaadayma marka aayaddaasaba ku taagan axaadii macaanida xambaarsano badanna waa jiraan weyaan sheekha marka caleyh raxmat ullahi waxaa laga yaabaa adilo badan oo haddaan soo marnay laa yasixu laa asla lahu wahakada baab noocn daciif inaan soo marnay sooma baabka isaga laakiin maa min yani eh, xadiid aan soo marnay ila fi qalib اlamri aayaat iyo axaadiid nafs almacaani gudana ayaa jira weyaan naam fii aalib alawaal naam faina man shuila qofki la mashhuulay albu qalbigiisa biamri risqi risqi amarkiisa oo min alquuti quudka iwalkiswati dharxirashada iyo dharka labiska qalama waxaad yaraato yatafaraq inuu qalbigiisa u tafaruqa oo mxuu aha qalbigiisa u keli noqdo litaxsiili makaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda karaamada badan inuu qofka gacanta ku dhago akhlaaqda teeda karaamo badan cilmiga wa akbaru makaarim alakhlaaq karamka shajaacada tawakulka waxyaabahaas kule makaarim alakhlaaq weeyaan nacam aina man shuila qofka la mahuuliy qalbu qalbigiisa bimri riiamarkiisa min alquuti cunada iwalkiswati aradbaxa qofka qalbigiisa uga mashquuliya qalamaa waxaa yaraato yatafaraq inuu mxuu ahaa faaruq u noqdo ood u keli noqdo ood u gacmo banaysto litaxsiili makaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda karaamada badan inuu gacanta ku dagay inuu gacmo banaysto ayaa yaraato weyaan aad bay u yaraanaysaa iyo wamacaali umuuri arimaha teeda sarsare qiila waxaa layidhi waa muxuu aha tixyaalkii qiimaha badnaa daci lmakaarima laa tarxal libuqyatiha waqcud fainaka anta aacimu lkaasi ninbaa wulaadla wuxuu leeyahay war adiga maadaama aad hunguridoon iyo labistoon tahay meel sara weligaa ha raadsanan waxaad yeelaysaa hana meel ha aadan iska joog ummadda inay meel sare gaaraan loogu talagalay matahid adiga cunadoon iyo labistoon aad tahay iska fariiso saas uula jeeda weyaan wuxuu yidhi da waxaa iska daysaa almakaarima waxyaabaha karaamada badanoo karaamooyinka iyo waxyaabaha qiimaha badan iska dhaaf oo cilmiga uu mxuua ugu sarreeyo laa tarxal ha u safrin libuqyatiha inaad makaarimtaas inaad dalabto safar ha u gelin adiga nin mudan matiid waqcud iska fariiso gurigaada joog meel ha aadi gurigaad iska joog fa innaka adiga anta adiga unbaa aaacimu quuta ah cunacune alkaasi mxuah hugsahaa hugsada cafan hugsada ah oo de shaqadaadaba inaadan maxquudato ood cunno cunta iyo inaadan labisato unbaa shaqo kuwa ah. marka adiga makaarim i meel sara weligaa ma gaaraysid iska joog ayuu leeyah weyaan nacam qaala rajulu nin baa wuxuu ku yidhi limansuuri xallaaj xallaaj maa taqaanaan xallaaj waa sheikhu lmutasawifa suufiyaalka caadiga maaha kuwa suufinimada iska barbaara oo laakiin culimada in badanoo ka mid ah inkaarqabo inuu yahay ku sifeeyeen inkaarqabanimadii lagu sifeeyey iyo muxuu ahaa khuruuj min addiin lagu sifeeyey darteed ayaa markii dambe xitaa fuqahada dhan inta u fariisteen ay fatwo waxay soo saareen ninkan inuu muslim ah gaal u yahay la dilo saas ayaa marka lagu dilay marka ragga tasawufka iyo baabkaas huluwiga shadiid ku sameeyey waa alxuluul walitixaad allah subxaana wa tacaala anahu yaxilu fii khalqihi khalqigiis inuu alla ku dego oo la midooba adiga caqiida noocaas aad u qiimo daran oo aad u liidan oo muxuu ah ragga waaniyiinta iyo balaayada laga soo qaatay ragga munadiriinta u ahaa oona dhanka lebiska suufinimadan xiran ayuu ahaa saas ayaa lagu dilay dhinkaas marka qaala rajul nin wuxuu yidhi mansuul xallaaji wuxuu ku yidhi awsini warniyo ii dardaaran qaala wuxuu yidhi hiya iyada nafsuka naftaada weyaan in lam tashqalha haddii aadan mashquulinin adiga shaqalaadka way ku mashquulinaysaa marka waa hadal xikmada ah maca dalika noocaas oo de dabcaan ay ku dhacday haddana hadal xikmad ayuu ku hadlay weyaan naftaada adigu eh, u tooghay hiya nafsuka naftaada weyaan in lam tashqalha haddii aadan mashquulinin ood khayr ku mashquulinin shaqaladka waxay kugu mashquulinaysaa bilmacaasi wacantrabaqsh nacam fa yenbaqii waxaa haboon likulli axadin qof la arka an yushqila nafsahu naftiis inuu ku mashquuliyo biacmaali alkhayri camalka khayrka weyaan xataa laa yatashqala ilaa ay ku mashquulin nafsuhu naftiisa xataa laa shaqala ilaa ay ku mashquulin nafsuhu naftiisa bihawaaha ama tushqila maxaa idiin qoran xataa hy aad iyo aad xataa laa tashtaqila ilaa ay kaga mashquulin nafsuhu naftiisa bihawaaha hawadeeda weeyaan walaa yahtama yuusan ka murugin alcaaqilu qofka caaqilka liamri dunya adduunyada amarkeeda wax adduunyada ka soo kordhay oo mxuu aha naqsi iyo wax la mid ah murugada iyo alxusna waa murugada un ayadaa maraatiba laa yaruddu almusiibata musiibada kaama celiy waa murugooda musiibo kaagama noqonaysa walaa yanfacu musiibada inuu kaa rafciyo kaa dulqaadana waxba kama taraya weya murugta waxba kama taraysa bal yaduru qalba qalbiga murugta ay dhibaysa u dhibaya iyo alxusn iyo alcaqla caqliga iyo walbadan saddexda wuu baabi'inaya nafta iyo qalbi qalbiga iyo caqliga iyo badankaba wuu baabi'inayaa murugta way baabi'inaysaa weyaan wayuhilu waliba qofka wuxuu ka naaqisiyaa ood hoos ugu dhigaa biacmaal alkhayri khayrka camalkaad ka qaban murugadaas ayaa mxua hoos kaaga dhiga weyaan wayahtama qofku waa inuu murugooda liamri alaakhirati aakhira amarkeed waa inuu murugooda weyaan liannahu murugtaas aakhira loo murugooda yanfacu waxbay taraysaa maxaa yeelay murmagaad u murugoota aakhira waxay keenaysaa inaad camalkii aakhira aad ku gaar lahayd alla imaado kii xumaanaad ku gaar lahaydna aad ka fogaato weyaan wa amaa qowluhu qowlkiisa sala allahu aleh ama calayhi salaatu wasalaam ina min adunuubi dunuubta ayuu ka mid ahaaday unuuban dunuub ayaa kamid mid ahaaday laa yukafiruha uusan dhaafayn ilaa hamu maciishati nolol baarbaar maciishada de iyo nolosha iyo maciishadaas murugadeeda murug aanan ahayn dambi uusan baabiinayn ayaa jirta u uu yidhi he falmuraadu minhu taban laa yasix sanad ahaan uma ansaxaya marka iskaga bood weyaan tacriilka dambena waa la mid falmuraadu ujeedka minhu isaga qadru hamin waa qadar oo murado ah oo laa yuhilu aanan qofka ka naaqisanaynin min acmaali اkhayri khayrka camalkiisa weyaan walaa yushqilu qalba qalbiga aan mashquulinaynin shuqlan mashquulin yuhilu dhimo biixdaari qalbi qalbiga xaadirintiisa iyo keenitaankiisa fi salaati salaada la keena weyaan faina dalika alqadr qadarkaas oo min alhami hamiga ah iyo wاlqasdi min acmaal aakhirati aakhira camalkeeda yuu ka mid yahay calcumuum maadaama xadiidku uu daciifi asan ansaxaynin wix sharax oo ka imaadayna maadaama asalkaana walaa bud waxaa lagama maarn liaalib cilmi qofka aalib cilmiga min taqliili calaa'iqi calaaqooyinka inuu yareeyo waxyaabaha ku tacaluqa oo ku dhegi waa inuu yareeyo addunyawiyat weliba adduunka la tacaluqa biqadri rusci intuu awoodi karo waxyaabaha adig kugu xiran oo calaa'iqta ah oo ku mashquulina inta aad awoodi karta iska yareey weyaan tusaale ahaan hadda calaa'iqta annagana baabi'iyey oo aalibulcilmiga iyo dadka wax akhriya iyo dadka akhyaarta intooda badan wax wakhtigooda qaada calaaikta waxaa ka mid telefoonada telefoonka ada iskale sidiisaba waad damin kartaa sidiisaba waad damin kartaa sidiisaba inaadan qaadanin waad samayn kartaa oo qof waad garanaysaan telefoonna inteenna iyadoo telefoon la wad inta dhalatay waa in yaroo kooban weyaan waxaan garanayaa ayaamta jaamaca alislaamiya aan tagnay madiina macalimiinta jaamacadda dhiga qofkii telefoon wad oo macalina madaxa la qabsan jiray allahu akbar yani sida sida u weyn telefoonka iyo macaanid ula joog annaga ruyo xataa iska dhaaf telefoon aan qaadana xitaa laguma riyoon jirin ruyo xataa abadan telefoonada afar boqoloo kun ahayn cayaan jaamacaddaan aadayni nairobi halka telefoon oo weliba nooc arexon iyo waxma aqaana saa ay ugu taagnaayeen afar boqol oo kun ayaa qofka aad kusoo iibsan jiray madaxiisa keligiis marka kusoo iibsada leynkana lacag intaas in ku dhawaaya maxaa looga marka kenya dhanba dad kooban hebel iyo hebel iyo hebel soomaalida inta wadata waa in la carufoo la yaqaan taqriiban isli inta joogtay ama soomaalida aan naqaan xilliga ayaga hay toban qof ma dhamayn inta wadata telefoon jaamacadda marka markaan tagnay macallimiin saasay ahayn waxaan xususanaya arday soomaaliyeed oo faransiiska markii dambe aaday ayaa telefoon qaatay markaasaa wax alle wixii soomaali ah oo jaamacadda jooga iskugu nimid war hebel u tahniyadeeya allala fariista shaah noo shub adiga maanta waxaad qaadata baal waakada waa la noolay alxamdulilah dhibaato ma jir ayaad arkaysaan marka telefoonada saas ayay ahaayeen maanta waad aragteen qof aad arkaysaa saddex ama laba ama e, jeebab ka buuxiyey waa calaa'iqta imtixaanka ay ka midta runtii caafimaadkaadiay la tegi wakhtigaayay la tegi yani marar qaar dambiyad balay gelinaysaa calaa'iqta qofki inu iska yaray loo bahan yay ka xaqiiqatan oo ani aan isleeyahay maanta daalibi cilmiga dhib ugu weyn isma lihi dhib maanta jooga oo qofka daalibi cilmiga telefoon ugu weyn u jira hadii aad istiqlaalo ood nin de iska adag noqdo ood ka faa'idaysto ood mararka qaar masaa'ish ku adkaado ood ka baartana waa nafci laakiin yaa naftiisa xakamayn kara wa nabigeena sala allahu alay markay umuna caaisha ka warramaysay radia allahu tacala an oo mas'aladii ku saabsanayd in ninka saa'imka ah uu la mubaasharo ood reerkiisa muxuu ahaa istimtaaci la sameeyo waxaa weeyaan nabigeena ka warranta calayhi salatu slam markaasa waxay tidhi waayukum yamliku iradahu kama kaana yamliku rasuulu llahi sala allah alay kiineeba xaajadiisa iyo hawshiisa xijisan karan oo ilaashan karan siduu nabigan u ajisan jira ala sla marka maanta yaa telefon inta furta kadibna isajin kara markaasaa u furta waaa arkaysa adigoo saacad ku jiray oo mxua saacad gore dhamaata in arkin marka telefoonada waa imtixaan iyo masaaib marka qofka aalibcilmiga waa inuu iska yaryareeyo aad iskaga yareeyo calaa'iqta oo adduunyada waa inuu iska yareeyo meesha marka laba shay ayaa jira calaa'iq waxaa la yidhahdaa alumuur adaakhiliya almutacaliqa bika arrimaha daakhiliga oo adiga waxaa weya kugu xiran ayaaalxaaliya calaa'iq cawaa'iqna waxyaabaha khaarijka ah weyaan bannaankaaga imaadaan marka cawaa'iq waa waxyaaba bannaankaaga imaani calaa'iqna waxaa weya waxyaabaha adig kugu xiran weyaan marka inta adig kugu xiran na iska ilaali oo ka adkow inta bannaankaaga imaanaysana intaad awoodi karto inaad sarfiso oo leexiso oo dhan kale u jehayso ka shaqey weyaan waaya walaa budda waxaa lagamaarmaan liaalib ilcilmi qof aalib cilmiga min taqliili calaa'iqi calaaqooyinka addunyawiyata adduunyada inuu iska yareeyo biqadri wasci intuu awoodi kara walihaada saa darteed ayaa ikhtaaruu dalabat cilmiga waxay doorteen zamanka hore iyo haddaba alqurbata qofka inuu mxuu ahaa dalkiisa ka qurboodo ood qurbo aada weeyaan ayay doorteen maxaa yeele haddii qurba tagta yaa ku yaqaano meelan laga aqoonna tegaysaa qof saaxiib ood leeda ma jira raggaasun cilmiga barnaan baad mid ka mid un ku iyo dhibaatooyinka inuu qofka muxuuaha dhabarka urito iyo iwanasabi tacaabada weeyaan fii safari tacalumi waxbarashada safarkeeda kama qaala muusa siduu muuse uu yidhi calayhi salaam fii safari tacalumi safarka waxbarashada ku jiri si uu sheega weyaan walam yunqal canhu lagama soo naqlinin dalika inuu muxuuaha tacaabo ka sheegtay fii hayrihi hayrkiis oo min alasfaari safarada maxaa yeele muxuu yidhi laqad laqiinaa min safarina hada nasaban laqad laqiina waxaan kala kulanay min safarina safarkanaga haada ekana nasaban tacaaba ayaan kala kulanay weligiis xataa intuu jihaad ku jiray intuu intuu maraa intuu fircoonla weligiis waan dhiboonay lagama maqlin laakiin safarkii dherarka badnaa oo cilmiga u garay dibkiisa ayuu sheegooy marka in loo dhiboodo waa laga maarmaan nacam nabi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam marka wuxuu yihi laqad laqiinaa min safarina hada nasaban liyuclam ha la ana safar tacalumi liyuclama in la ogaado ana safara atacalumi safarka waxbarashada laa yakhlu kama khaali noqdo can tacabi tacaabo kama khaali noqdo weeyaan lianna alab alcilmi cilmiga alabkiisa amrun cadiiman wa arin weyn wa huwa isagan afdalu isaga ka fadli badan min alghazawaati duulaanada jihaadka ah cinda akar ulama culamada intooda badan isaga ayaa ka fadli badan weyaan lidalika alxaafid ibn qayim caleyh raxmat ullah kitaabkiisa miftaaxu daar sacaada ayuu kaga warramaya arrinkasagaa oo wuxuu leeyahay diintii ilaahay subxaana wa tacala laba nooc ayaa lagu rafciyaa jihaadkan waa laba qaybood jihaadun bilyadi wasinaan jihaad oo gacanta iyo hubka muxuuha laga jihaada ka isaga waxaa weya wuxuu leeyahay walmushaariku fiihi kaiir inta kula wadaagaysa marka aad bay u badan yihin kumanaan qofa qofka abaabka asaga geli weeyaan kan labaadna wuxuu yidhi jihaadun bilxujati walbayaan waa jihaad oo xujada iyo caddaynta lagu jihaado saasuu yidhi wa huwa afdalu isaga ayaa ka fadli badan min afdal jihaadayn labada jihaadkaas ayaa fadli badan ayuu leeyahy maxaa yeelay manfacadiisa weyninka ay weyn tahay iyo iyo faaturadiisa ama mu'anadiisa iyo waxaa weeyaan waxyaabaha loo mara dhibka ay qabaan iyo cadowgiisa oo aad u tiro badan marka cilmiga iyo wuxuu isbarbardhigayaa iyo jihaadkaas lagu jihaado cilmiga iyo muqtadahiisa iyo jihaadka caadiga oo la jihaado isbarbardhiga marka wuxuu leeyahay cilmiga jihaadkiisa ayaa fadli badan adiladaas ayuu keensanaya saas uu daliishanaya weeyaan ama hadalkaas uu daliishanaya wafkir rabo mag tawasuc mifataxa daari sacaada haka kitaabka ka egta weeyaan ibn qayim caleyh raxmat ullah <clears throat> wاlajru ajarkana calaa qadri tacabi tacaabada qadarkiisa ayuu ahaanaya iyo wanasabi tacaabada wey isku mid faman sabra qof sabra calaa dalika arrinka isaga tacaabada ku safra ku sabra wajada wuxuu heli ladat alcilmi cilmiga dhadhankiisa iyo macaankiisa tafuuqu cafuun wajada miya faman sabra qofkii sabra calaa dalika arrinkaasaga oo wajada dadaalo ama wajada wuxuu heli ladat alcilmi maxaa idin qor ladatan faman sabra qofkii sabra calaa dalika arrinkasaga ehe calaa dalika arrinkasaga wajada Ah, faman sabra qofki sabra calaa dalika arrinka asaga wajada wuxuu heli ladatan ladat alcilmi cilmiga dhadhankiisa iyo macaankiisa taasoo tafuuqu ka sarraysa saa'ir ladaati macaanyaalka ladaati dunya addunyada mxuuah macaanyaalkeeda ka sarraysa weeyaan amaba eh, ka macaan walihada sidaa awgeed ayuu kaana wuxuu ahaaday moxamed bin xasan ashaybaani caleyh raxmat ullah idaa sahara layaali habeenada markuu soo jooda inxalla lahu lmishkilaat masaaisha mushkilka ah oo culayska badan ood ku wareersanaa ayaa markiiba fag u dhihi jiray yaquulu markaas wuxuu dhihi jiray ayna abnaau lmuluuk min hadi aladaat ayna abnaau lmuluuk min hadi aladaat macanyaalkan ilmihii boqorada xaggay ka helayaan xaggay muxuu ahaa maanta intay usoo marayaan xaggay ka helayaan marka masaaisha qaar markay ku fag u tiraahdo yani waxaad gelaysaa baab kalaad ku dhici weyaan oo cajaaib badan walihaada saa darteed nacam cafwan wayanbaqii waxaa haboon liaalib ilmi qof aalib alaa yashtaila inuusan ku mashquulin bishayin aakhara shay kale hayr cilm cilmigaanaan ahayn walaa yucrid uusan ka jeesan can iii ii uusan ka jeesan qaala muxamed bn xasan raximah llahu tacala wuxuu yidhi ina sinaacatana sancadanaga amaba shaqadanaga haadihi eetana waa cilmigii barashadiisa sinaacadiisa ula jeedaaye min almahdi dhabta marka qofka dhabta lagu haya ay ka bilaabanaysaa ila alaxdi ilaa qofka qabriga laga dhigo intaasay udhexayna faman araada qofkii doona an yatruka cilmana cilmigain iskaga taga qofkii niyada ku haya oo mar un inuu yara gembiyo ood meelo kale ka yiraahda niyada ku haya haada ee kana saacatan hal saac inuu u gembiyo iskaga taga rabo falyatrukhu asaaca haddaa isaga taga qofkii cilmiga raba in hadhowti markuu meelaad mar inuu kistood mxuu ahaa ka yara tago ood u yara mxuu ahaa usoo yarnasta usoo noqda qofkii raba haddaba isaga taga cilmi fiican ma helaayo weeyaan wadakhala intaas marka waaa la rabaa wuxuu rabaa marka wadakhala faqiihun nin faqiih ayaa soo galay wa huwa ibraahim aljarax weeyaane calaa abi yuusuf buu usoo galay yacuudu isagoo booqani fii maradi mowtihi maradka uu ku dhimanayay abuu yuusuf oo nafta ay qarac ku leeda ayuu usoo galay weyaan ninkaa faqiih ah wa huwa isaga yajuudu binafsihi naftiis uu dhiibi nafta ay ka baxaysa weyaan faqala abu yusuf wuxuu ku yidhi lahu isaga ninkii faqiiha ayaa wuxuu ku yidhi ibrahim jaraxa lagu markii xajka la joogo tuuritaankooda maashiyan qofka isagoo socda ayaa xabu nacam ramyuljimaari dhagxaanta oo la tuwo raakiban qofka isagoo wax saaran ayaa afdalu miyaa fadli badan fadli badan ama raajiyan ama isagoo lugayna ayaa fadli badan tee badan naftaa ka baxaysa qarraac qarraac ay ku leedahay sakaraatmoodka ku jiraa maca daalika fiqiga jacaylku uu qabo ninkuusoo galay oo saaxiibkii ah ayaa wuxuu yidhi ibraahim aljaraxu qofka isagoo muxuu ahaa Eh, wax saaran amaba dameer ha saarnaado amaba neefgeel ha saarnaado ama baabuur ha saarnaado baabuur halkaa ma jiro dabcan inuu muxuu ahaa ka tuura dhagxaad inuu tuurto miyaa fadli badan mis isagoo lugayne waana sakaraad weyaan cilmi jaceylka bararka falam yacrif iljawaab ninkii ibraahim jaraxis jawabta muusan garanin fa ajaaba markaas wuu jawaabay binafsii naftiisa u jawaabay wuxuu ku jawaabay wahuwa isagana alramyu tuuritaan ay ganasho la ganto maashiyan isagoo socda ee axabu lakalkacilmani fi lawalayn labada hore dhagxaanta waa saddex qaybood jamrat اluulaa ama suqrana waa la dhahaa iyo jamra ahaaniya ustana waa la yidhahdaa iyo jamra athaalia ama jamra alcaqaba alkubrana waa la yidhahdaa saddexdaas buurood oo la tuurani oo hadyiga nabigeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi labada hore isagoo lugayna ayaan jeclahay ayuu yidhi tan dambana dabcan in la ducaystaa sunaa tan labaadna marka la tuurta in la ducaystaa sunaa tan saddexaadna waxaa sunaa in la tuuro laga dhaqaaqo oonan la ducaysanin waa hadiga nabigeena sala allahu marka labadan maadaama qofki inuu ducaysta noqonayso ducadana waxay ku aboonta iminaan iyo inaad isxukumi karto lakiin markaad neef saaran oo ducana muddo suurat albaqar inta laga nabiga ducaysana alayhi salam meelaha labadood mid ka intaas marka inaad muxuu ahaad ay daabo kula taagnaato waa adkaanaysaa halkaas ayuu fatwooday caleyh raxmatullah cilmiga ayuu marka cilmi jaceylka balarka whakada sidaas ynbagii u haboon lfaqih qofka faqiiha an yashtaila inuu ku mashquula bihi cilmiga fii jamiici awqaatihi waqhtiyadiisa dhammaantii faxayna idin goorta ayada yajidu helaya ladatan dhadan iyo macaan cadiimatin ee weyn fi dalika arrinka isaga ayuu ka helaya weyaan wa qiila waxaa la yidhi ru'ya waxaa la arkay oo ruyu lagu arkay muxamed muxamed bin xasan shaybaani fi lmanaami hurda ayaa lagu arkay bacda wafaati markuu dhintay kadib ayaa lagu arkay hurda faqiila waxaa loo yidhi ruya lagu arka weyaan kayfa kunta sideed ahayd fii xaali nasci markay nafta kaa dhacaysay oo nafta ay kaa baxaysay see dareemayso xanuunka kuhay iyo xaaladadaas ay ahayd weyaan fa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay muta'amilan mid ku fikir ayaan ahaa oo e fiirfiiriyo fii mas'alatin mas'ale ayaan fiirfiirinayay oo min masaa'il mukaatab qofka mukaatabka ah mukaatabka waxaa la yidhaha addoonka waxaa laleeyahay addoon soo maditaa boqol kuma shilin ayaad muxuu ahaa bixinaysaa waadna xoroobi ayaad uroobaysa cafwan marka masale masaaisha mukaatab ka ayaan ku fikirayay falam ashcur ma aanan marka dareemin oo maan ogeyn bikhuruuji ruuxi naftaydu xilli ay baxday maan ogeyn balarka yani hataa wuu hilmaamay wa qiila waxaa loo isaga qaala wuxuu yidhi fii akhiri cumri cumrigiisa muxuu inta u dambeysay shaqalatni shaqalani waxaa i mashquuliyey masaa'il mukaatab qofka mukaatabka oo muxuu ahaa isfuro madaxaada furo la yidhi oo ku xirow la yidhi masalooyinkiisa ayaa i an isticdaadi inaan u diyaargarooba lihada ywmi maalintan oo maalinta geerida weyaan wainama in kalman qaala wuxuu yidhi dalika arrinka isaga tawaaducan tawaaduc iyo hoosmarin naftiisa inuu xaqiro ayuu saa u yeela mooyane waa taqaanaa ninkaas siduu ahaa calayhi raxmat ullah marka qofka aalibcilmiga daa'iman u abadan inuu ku dadaalo weyaan fiqiga iyo cilmiga oo qalbigiisa iyo jawaarixdiisa iyo muxua dadaalkiisa halkaas uu ku qotamo weyaan faslun hada fasilun fasl weyaan fii waqti taxsiil cilmiga xilliga qofka inuu muxua barto ood xasiliya watigiisa ayuu baabkan ay fasalkan u faslay weyaan qiila waxaa la yidhi waqtu tacalumi barashada waqtigeeda min almahdi ila alaxdi waa dhabta ilaa muxuu ahaa qabriga weyaan dakhala xasan ibnu ziyaad ayaa soo galay ninkaas xasan ibnu ziyaad abu xaniifa saaxiibka weyaan allulu ayaa mxuu ayaa la yidhahdaa fi tafaquhi fiqhiga barashadiisa ayuu soo galay weyaan wa huwa isagana ibnu amaaniina sana sideetan jir isagoo ayuu soo galay <laughs> cilmiga wuxuu bilaabay isagoo sideetan jir walam yabit muusan saaxanin kuma hurdin cala alfiraashi firaash kuma saaxanin arbaciina sanata afartan sanana firaash kuma saaxanin dabcan waxaa weeya dhul inuu saaxana laga yaaba ama meel iska gawaan uu saaxanayo ama uu salli ku saaxanayo firaash macnala kuma saaxanin weeyaan amaba aad uma hurdina lagala jeedaa suuragal maa qof afartan sana in soo jeeday suuragal maaha fa aftaa kadibna uu fatwooday bacda dalika afartankaas kadib arbaciina sanatan afartan sana ayuu mufti ahaa siddeetan jir afartan lagu daray miqaa wey boqol iyo boqol iyo labaatan afartanka lagu dar boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan sano ku dhintay marka waa wax la yaab leh ya sheekh asaga waxaa la yidhahdaa alxasan ibn ziyaad allului oo axnaafta ayuu ahaa saaxib abi xaniifa ayuu ahaa marka tarjamadiisa u noqda kolley mubaalaqa inay yar ku jirtana waa suuragal laakiin wallahu aclam waa waa runtii waxyaaba macruuf u ah dad waxaa muxuu ahay mar waxaan arkay sheekh caleyh raxmat ullah alika ayuu bilaabay mar minhaajka uu sheekh noo jiray ayuu bilaabay alika aliku bilaabay alif ba iyo akri waa nin waana taqriiban toddobaatanka ayuu dadiisa ay dhanta marka iyada aad garcas oo okyaalo wata ayuu ahaa aleyh raxmat marka alifka ayuu bilaabay alifka ayuu bartay qur ayuu bilaabay qur ayuu dhameeyey tafsiirka noola arinay ayuu nala akhristay wuu dhameeyey kadibna waxaa wey wuxuu bilaabay inuu tafsirka dadku dhigo ahriyo isagoo tafsiirka wada oo u arinay kadibna indhahu bilay caleyh raxmat isagoo tafsiirka dhiga oo reerkiisa iyo muxuu ahaa macalmasjidkaba ka aqriyay ayaa kadibna waxaa weeyaan wiil dhabeelay kadibna guriga ayuu ku uh, ururay reerkii marka faamilkiisii ilmihiisii iyo kuwa awgu ahay iyo kuwii isaga akhir ayuu dhintay caleh raxmat waana qana macruuf oo la yaqaano weyaan marka qofka da weyni kama dhibto cilmilaan ma dhigto weyaan waaya wa waafdal awqaati waqtigu fadli badan sharku shabaab waa dhallinyarnimada bilowgeeda marka dhallinyaro aad tahay oo dada dhallinyarada aad bilaabaysa sharku ay awjuhu wacanfuwaanuhu yani xilliga aad dhallinyarnimada aad ugu xoog badantaho dadaada ay shan iyo toban iyo afar iyo toban meelaha gaarto oo yani aad saas mxuu xoogaada yahay ayaa ugu haboon weyaan iyo waqti saxar iyo xilliga aadaanka hore cafwan iyo agagaarkiisa iyo wixii un ka dambeeya weeyaan iyo wabayna ashaaini iyo labada cisho intu dhexaysa salaada maqribi salaada cisho intu dhexaysa weeyaan saas waqti saxarka sax weeyaan laakiin waqtigan bayna ashaainka balad dalka waa kala duwnaan karaa dadka qaar waxaa laga yaaba bayna ashaainka maanta inuu shaqaynayo inuu daalayo iska nasto oo bacda alcishaa uu marka waxbarashadii bilaabo taa marka waxay ku xihan tahay beledkasuu yahay hadda annaga tusaale ahaanba bayna cishaainka waqti aad u fiican wa maxaa yeele cisho kadib cid fadhiisani malaha amnigii iyo muxuu ahaa dhiiqadii iyo qabowgii iyo waxyaaba badan ummadaha qaarna marka cishaha laga baxa kadib ayaa dukaamada la furi oo waxbarashada la furi kow ayaa la bilaabay maalinta kulayl iyo howlo badan ayaa lagu jiraa weyaan marka hadba dalka suu yahay ku xihan tahay iyo meeshaad ku nooshahay tahay laakiin waqtiga saxarka waa laa shaka waa waqti muttafaq caleyhi wayanbaqii waxaa haboon an yastaqriqa inuu mxuu ahaa maasheeyo uu mxuu ahaa ku wada bixiyo jamiica awqaatihi waqtiyadiisa dhammaantood inuu cilmiga ku bixiyo ayaa loo baahan ya weyaan faidaa malla hadduu noogo qofka min cilmin cilmi hadduu ka noogo ood kaasoo karoodo cilmiga aad kugu socon waaye yashtailu wuxuu ku mashquulaya qofka ood aadaya bicilmin aakhara waxaa la yidhaha laa taqif cinda baabin masduud naxwo ayaad u tallabaqaaday u dhiil qaaday kadibna ku socon weyde nawa taagnaan iskaga tag xadiidka aad xadiidkii aad muxuu dhiil qaaday waad wada wey tafsiirka aad wahaakada yani markii aad yani meel sare ka gaartay oo dadaalkaadii inta u dambaysa aad bixiso maxaa yeele dadka nin walba ilahi meel buu furaa subxana wa tacala nin culumta dhan baa loo furi ninna juziyaad baa loo furi saas weyaan waayahay wa kaana ibnu cabaas cabd llahi bn cabaas wuxuu ahaa radia allahu tacala anhu arda radia allahu tacala min alkalaami hadal hadduu ka daalo oo muxuu aha cilmi ka wuxuu dhihi jiray waxaad ii keentaan diiwaan ashicri shicirka muxuu aha diiwaankiisa keena diiwaanka shicirka iyo tixda iyo keena weyaan wa kaana moxamed ibn xasan shaybani wuxuu ahaa laa yaraa minaadan saxan aleyla habeenka intiisa badan weyaan wa kaana wuxuu aad yadacu cindahu mid agtiisa dhigtay dafaatira buwaagti ad ku qortay iyo kitaabya ayuu dhigan jiray wa kaana wuxuu aad idaaman la nooga min nawcin nawc oo cilmiga mxua fanni uu ka nooga wuxuu eegi jiray ood mxua daalacan jiray fii nowcin aakhar nooc kale weyaan shicirka marka diiwaan carab ayuu ku magacaabay sayid cumar radi taala an arda carabta rajastarahooda waa gabayga ayuu dhihi jiray fa kaana wuxuu ahaaday yadacu mid dhiga cinda watiisa fa kaana wuxuu ahaaday yadac mid dhiga cindahu agtiisa almaa biyo wayuziilu mid iskaga zuuliya iskaga qaado nawma hurdadiisa bilmaai biyo wa kaana wuxuu aday maxamed xasan shaybani yaquul mid yihahda annawma hurdada min alxaraarati kulayl ayuu ka imaadaayuu ka imaadaan weyaan hurdada kulayl xaggiisa ayay ka ahaatay falaa budda waxaa lagamaamaar min dafcihi in nawmkaas iyo hurdadaas lagu dafciyo oo lagu qaado bilmaa ilbaaridi biyo qabow annaga waa taqaanad wejiga waa biyo soo dhaqo waa tan la yihahda wejiga soo dhaqo faslun fi shafaqati dhimrinta iyo wnaصixata naصixada ayuu baab baabkan wey ama faslkan fasl yahay riqa maxaa la yihahdaa shafaqa maxaa la yihahdaa shafaqa waxaa la yihahdaa riqat اlqalbi fi اdilaalati wاlirshaad riqat اlqalbi qalbiga oo mxuuah dabacsanaado fi dilaalati qofka markaad wax tusayso si qalbi dabacsan aad ku tusta iyo walirshaadi markaad hanuuninayso taas ayaa loo yaqaana shafaqa naxariista iyo shafaqada maxay kula duwan yihiin naxariista waxaa weeyaan waxaan kala jeeda shafaqada riqatu qalbi ayaa ku jirta qalbi nuglaado lidalika ilaahay subxana watacala laguma tilmaamo shafaqa lagu tilmaamo maxaa yeelay waa sifaat almakhluuq riqada qalbiga iyo waxyaabaas waa sifaatka makhluuqa sidaa darteed ilahay waxaa lagu magacaaba alraxmaan alraxiim alraxma ayaa lagu sifeeya rabbiga subxana wa tacala lakiin laguma hayo wax daliilah laa kitaab walaa sunna inta hadda cilmigayga uu gaarsan yahay in ilahay subxana wa tacala lagu tilmaamay shafaqa lagu tilmaamay nacam waymbaii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado saaxibu cilmi cilmiga saaxiibkiisa mushfiqan mid u muxuu aha naxa oo u nuglaado uu naseexeeyo naasixan naseexey hayra xaasidin xaasid aanan ahayn markaad cilmiga baranaysa ama dadka aad baraysa waa inaad xaasid noqonin oo dadkaad u dhimrisa ood u dabacsanaato qalbigaad u dabacsanaata markaad wax tusays xataa lidalika xasadka oo wax aadu liidan xasadka wax aadu liidan weeyaan aadna u xun salafka qaar ka mid a waxay dhihi jireen dara alxaasida walam yabluq lmaxsuud adduunka wax ka caadilsan oo ka cadaalad badan xaasidka lama arko xaasidka adduunka wax ugu caadilsan waa maxaa yeelay wuxuu samaynayaa kii uu xasday ayuu dhibaataynayaa marka ugu yaryahay qalbigiisa huri hurdo ma qaban karo wuu muxuu ahaa nin mar kasta markii qofkaa nicmo ilaahay uu kordhiyaba isagana qalbigiisa wuxuu galayaa wuu gubanayaa intuu gidoomi sarir xataa ma qaban karo intaasaa ugu yar inuu dhibaato xataa marad u keen waa tan labaadna walam yamliq maxsuud qofka maxsuudka la asdaana ma gaarayo weya waxba kama tari karo marka xasadka waxyaabaha cajaaibta badan oo kamid yahayo oo qofkii muxuuha ah ku sifooba isagaa kaaga filan nin wuxuu dhihi jiray aniga been baa nafta keentay khiyaanada iyo beenta ayuu isbarbar dhigi jiray wuxuu leeyahay aleyh raxmatullah ninka saa jiray uu dhintay marka wuxuu dhihi jiray khiyaanada iyo sirta sirta iyo khiyaanada iyo beenta ayuu isbarbar dhigi jiray wuxuu dhihi jiray aniga khiyaano iyo sir ninkeeda meel baa iga saaratay oo iga qabsatayo godkii qodi ayadun baa shuruub ku siina ku ridi laakiin tii beenahayd ayaa ninkeeda iga qabsan weyday tii beenahayd ayaa ninkeeda iga qabsan weyday marka xasadku waa muxuu ahaa waa munsifo waxaa weeyaan ilama aragteen beenta inta been beent wuu tirinaya saas uu tirinaya haakada wuu wadi qof uusii dhiibi kan kale usii dhiibi yani beentiisii ayaa adduunka dhan uu ku fasaadinaya laakiin qof khiyaano gala maaragteen markiiba godkii asagaa ku dhici yanbaqii waxaa haboon an yakuna in saaib cilmi qofka saaibcilmiga mushfiqan mid dhimriya naasixan hayra xasadin xasad aanan ahayn falxasadu xasadka yaduru qofku dhibaataya walaa yanfacu waxbana uma tara weeyaan wa kaana ustaaduna sheikh ilislam burhaandiin raxmat ullahi tacala caleyh yaquulu mid yihahda qaaluu waxay yihahdeen ina ibna almucalimi qofka mucalimka ah oo dadka diinta bara amaba qur-aanka bara yakuunu wuxuu ahda caaliman caalim ayuu noqdaa saasay dhihi jireen dadka waxay dhihi jireen qofka dadka diinta bara ama qur-aanka bara wiilkiisa inta badan caalim ayuu noqdaa maxaa yeelay liana almucalima qofka mucalimka yuriidu wuxuu an yakuuna inay ahaadaan talaamiiduhu ardaydiisa fi lqur'aani qur-aanka culama culima inay noqdaan doonaya fa bibarakati ictiqaadihi arrinkaas uu raba iyo barakadiisa iyo shafaqati dhimrinta u dhimrina iyo naxariis u naxariisana ayuukuun wuxuu ahaada ibnuhu wiilkiisa caaliman aljazaau min jinsi alcamal weeyaan wa kaana wuxuu ahaaday yuxkaa mid laga soo naqliya ana sadra alajal burhaan alaima ninkaas la yidhaahdo alqabta isagaa iskale weyaan nin caalim ayuu ahaa jacala mid yeelay wakta sabqi casharka wakhtigiisa libnayi labada wiil isaga u dhalay wuxuu ugu dhigay labada wiil asadr shahiid xusaam diin wasadr saciid taajdiin waa labadiisa wiil mxuu laqabkooda iyo magacooda isla jireen wuxuu cashirkooda ka dhigay wakta adaxwati wakhtiga barqinka alkubra ee weliba aadka weyn marka barqinka intaad weynaado oo duhurka lagu soo dhowya ayuu cashirkooda ku aadi weeyaan o bacda jamiic alasbaaqi casharada dadka uu siina markuu ka bax kadib ayuu marka casharkood dib u dhiga weyaan fa kaana labadood waxay ahaayeen yaquulaani kuwa yidhahdo ina abiicatana abiicadanaga iyo mxuu aha fahmadanaga takalu way noogi oo watamalu way daalaysaa daal ayaan ugu dhici oo waa cajisaynaa weyaan fii dalika alwaqt wakhtigaas aroorteeda ayaan u baahana weyaan fa qaala abuuhuma abooda markaa wuxuu yidhi ina algurabaa dadka martida ah oo meelo foka ka imaadeen iyo awlaad اlkubara dadka culculus oo mxuu aha odayaasha ama dadka madaxda ama dadka culimada ilmahooda yaatuunani waa ii imaanayaan min aqtaari اlardi arada darfaheeda iga imaanayaan falaa budda waxaa laga maarmaana min an uqadima inaan hormariyo asbaaqahum casharadooda fa bibarakati shafaqatihi naxariistiisa iyo dhimrintiisa barakadeeda ayaa faaqa waxay ka sarmareen abnaahu wiilashiisa ibnaahu labadiis wiilood calaa iyo dadka wakhtigaad noolaa fuqahadoodii waxaa weeyaan intooda badan ay ka saramareen fii dalika alcasri zamanka isaga fi lfiqi fiqiga ugu saramareen weyaan hal masale ayaa marka baraarujin mudanta maxay tahay wuxuu dhahay wa awlaad alkubaraa dadka waaweyn awlaadooda in marka ninka sheekha ah, dadka waaweyn oo muxuu ahay magacala ama tujaarta ama madaxda ilmahooda si gooniyaan aad u xanaanayn saas ulama jeedo weyaan saxna ma ahan waana dulmi mana banaana arrinta ma banaana waa in awlaadda fuqarada iyo awlaadda mxuuah akhniyada iyo goola madaxda isku meeshoola dhiga waa tii aan soo maraynay haruun rashiid wiilkiisii sheekhii muxuu ahaa waxbarayay isagoo biyaha ugu shuba markuu biyaha ugu shubaayey lugta isna muxuu ahaa lugta dhaqanay wuxuu yidhi arrintaa maan sax maadan samayn waxay ahayd u yidhi inaad gacanna ku qabta ibriiqi iyo muxuu ahaa biyihii gacanna uu kugu dhaqa lugtaada saasay ahayd marka saasay ahaan jireen ama qofka busineska iyo taajirka culus ah amaba qofka madaxda ah, ama qofka caalimkaa ah, xiliyadaas hore guryaha jooga marka ilmahooda ina inood ka warqabo cilmiga ay soo qaataan kadibna la muraajace kadibna markuu afar sac iyo shan sac meelaha gaaran danihii caamka ay u dhaqaaqa ayaa badan marka xilligaas ayaan u ilaalina ad kala jeedaa saas ayaa muxuua ah culimada shuraaxda in badanoo ka ay sheegayaan weyaan waalcilmu cind allah caza wajal wayanbaqii waxaa haboon hada wallah aclam wsal allah waslam ala rasul mustafa